gaarnay hadalka uu yidhi fahaara alxayaani labadii qabiila isku kaxeen al-aws waalkhasraj xataa hamuu ilaa ayba damceen an yaqtatiluu inay dagaalamaan wa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ayadoo rasuulkii alle calalmimbari mimbarka uu saaran yahay fa nasala waa soo degay rasuulku fakafadahum dadkii uu dejiyey xataa sakatuu ilaa ay aamuseen wasakataa nabiguna waa aamusay waxay tidhi caaisha wa bakaytu waan booyey yowmi maalinkaygii waan booyey laa yarqacu xaal uusan go-ayn lii aniga xaal ii sugnaaday dancun ilin ayadoon hal mar marxaata ilintu iga go-aynin walaa aktaxilu aanan kuna kuulanayn binawmin hurdo oonan hal mar indhaha isku qaban hal mar aanan indhaha isku qaban faasbaxa way ku weebariisteen cindii agtayda abawaaya labadaydii waalid aabbahay iyo hooyaday walxaal qad bakaytu aan booyayay laylatii habeenkayga iyo wa yowman maalin anuu habeenkaygii iyo maalinkii booyayey xataa adunna ilaa aan u maleeyo anna albukaaa booyinta faaliqun mid dilaacinaya inuu yahay kabidii beerkayga ilaa markii dambe aan isiri booyinta aad booyayda ama beerkaaga googoyda oo beerku ku kala dilaacaa qaalad cayisha waxay tidhi fa bayna waqtihumaa aabbe iyo hooyo jaalisaane laba fafadhiyo ay yihiin cindii agtayda wa ana anigana abkii aan booyayo id waqtigaas ista'danad imra'a haweenay ayaa idan dalbatay oo ma soo galaa guriga ay tidhi haweentaasoo minal ansaari ansaar ka mid ah fa aadintu lahaa waa u soo gal aan idhi fajalasad haweentii way fadhiisatay tabkii xaalay booyaydo macii aniga la jirkaygo aniga ay ila booyaydo fa baynamaa waqti naxnu annagu kadaalika sidaas aan ku sugannahay id waqtigaas dakala rasuululahi rasuulka allah soo galay sala allahu calayhi wasalam fa jalasa waa fadhiistay rasuulkiyaa soo galay waa fadhiistay walam yejlis mana fadhiisan nabigu cindii agtayda min yowmi maalin laga soo bilaabo qiila layga yidhi fiya fii sha'ni arrinkayga maa qiila wixii layga yidhi maalinkoo qablaha maalinkaas ka horray maalinkii warka layga sheegay laga bilaabo ilaa maalinkaas hal mar nabigu agtayda sooma fadhiisanaysa marka maalinkaas ta soo tagu agtayda soo fadhiista walam yejlis nabiguna ma fadhiisan cindii agtayda min yowmi maalin laga soo bilaabo qiila la yidhi fiya fiiyaa ay fii shaani arrinkayga laga yidhi maa qiila wixii laga yidhi maalinkii macnaha munaafiqiintu warka iga sheegeen laga soo bilaabo ilaa maalinkaas la soo gaaro hal bil ay dhammaatay agtayda ma fadhiisanaysa waqad makafa wuu nagaaday nabigu shahran bil bishaasoo laa yuuxaa aan loo waxyoonayn ilayhi nabiga fii shaani arrinkayga shay-un waxba hal bil ayaa ka soo wareegatay bishaas aniga arintayda wax ku saabsan waxyi kuma soo degin waana dhibaato taagan marka nabigii waa murugo ayaa hayda xaaskiisi waa murugo muslimiintii oo dhan musiiba haysata iyo murugo qaalad caaisha waxay tihi fatashahada waa tawxiidsadee nabiga nabigu markuu hadla siduu waagi jiray ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan cabdu wa rasuuluh taas way tashahud marka waa tawxiidsaday nabigu sala allahu calayh wasalam uma qaala nabigu wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishooy amaa bacdu intaas ka gadaal fainahu shaamiye balaqanii canki xaggaaga waxaa iga soo gaaray kadaa wa kadaa arrintii munaafiqiintu sheegeen arrintii u sheegay wuxuuhi caaishooy xaggaaga waxaa iga soo gaaray waxaas iyo waxaas inaad samayday aa iga soo gaaray fain kunti haddaad tahay berii'atan mid beri ka ah fasayubarri'ukilaahu alla ku beri yeelay haddaad beri tahay ilaahay baa ku beri yeelayo ilaahay baa cadday doona baraa'adaada ilaahay baa cadday doona wain kunti haddaad tahay almanti ay waqacti inaad ku dhacday wain kunti haddaad tahay almanti inaad ku dhacday bidembin dembina fastakfirillaaha ilaahay dembi dhaaf ka dala fiiriya waa xaaskiisii waa rasuulkii allah waa khayru khalqillaah inay dembi ku dhacday iyo in kale warkama iirsado war kama hayo qof kale hadduu ku yidhaahdo anigaa qaybka og waa beenaale ogo fiiriya nabiga sala allahu calayh qaybka intii loo waxyooduu ka ogaa wax kale kama ogay xaaskiisi weeye murugadii waxay gaartay inuu mimbarka inta koro yidhiyo waryaa iyo gargaaraya ma oga inay wax samayday inaysan samayn isagu ilaa loo waxyooday markii loo waxyoodu ogaada muslimiintana u sheegay ayadii weydiina wuxuu leeyahay caaisho ilaahay ka baq ah. qofka hadduu dembi galo ilaahay u toobad keeno ilahay waa u dhaafa haddaad dembigaan gashay qiro haddaadan gelinna ilaahay baa ku beri yeeli doona saasuu ka yidhi marka falaa yudhiru calaa kaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuulih ilaa qaybkiisa uma muujiyo miduu doorto rasuula maahane rasuulka waxa loo muujinaa waa qaybka waxyi ka mida ah, ee waxyigo dhan maaha falaa yudhiru calaa kaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuulin rasuul uu doortay wax ka miduu u muujina sida jannada sida naarta sida bacfiga sida xisaabta wixii aan loo waxyoon war kama u hayo qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila اllah laa yaclamu maa fii gadin ila اllah marka qofkan wuxuu sameeyey alla kaliya haddii marka lagu yidhaahdo hebelaa ku og markaad caalim la joogto carabkaa la ilaashadaa ah, dad askari la joogto ishaa la ilaashadaa daad awliye la joogtana uurkaa la ilaashadaa uurka iska daalacanayda yo warkaasu dhab ma eh, warkaasu dhab ma ilahay in looga cabsadaa la rabo ah, uurkaaga ilaahay baa og waxaa kuu qarsoon ilaahay baa og sidaas wey nabigu wuxuu ku yidhi salى اllahu عalayh wasalam wain kunti haddaad tahay almamti inaad ku dhacday bidenbi denbi fastakfirillaah ilaahay dembi dhaaf ka dalbo wa tuubi ilayhi ilaahay u toobadkeen fa ina alcabda addoonka idactarafa markuu qirto bidenbihi dembigiisa uma taaba kadibna toobad keeno taaba allaahu calayhi ilaahay toobadda waa ka aqbalaa ilaahay toobadda waa ka aqbalaa saasuu ku yidhi nabigu sala allahu calay wasalam falamaa qadaa markuu dhammaystay rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam maqaalatahu kelimadiisii oraahdiisii kelimadii markuu dhammaystay qalasa waa go-ay damci ilintaydii macnaha inqaac ilintii waa iga go'dayba xataa maa uxisu ilaa aanan dareemayn minhu ilinta xaalay ka mid tahay qatratan hal dhibica hal dhibicaba igama socoto waa go'day waqultu waxaan idhi macnaha murugadia sii adkaatay xaalad waxay gaartay rabbi kaliyuhu og yahay culayskeeda markaasa indhihi xataa qaleeloon dhibicaan la arag ilin waqultu waxaan ku yidhi liabi aabbahay ajib cani iiga jawaab rasuulalahi rasuulka ilaahi sal la alay sla aabba waxaan ku yidhi waa abubakar sadiiq aabbow nabiga iiga jawaab waxaa tiraa war gabadhaan waa beri iiga jawaab qaala abubakr wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartay maa adrii ma ogi maa aquulu wax aan ku ilaali rasuulilahi sala allahu alay slm maxaa ma qaybka ogi abubakar sag fiiriy ciidda korkeeda waxaa ku nool bacda nebiy abubakar u fadli badan awliyada ilaahay sayidka ugu fadliga badna wey bacda alambiya dhammaan awaliintii iyo aakhiriintii maaha ummatu maxamed kaliya dhammaan ummadaha nebi aadan ka soo bilow ilaa qiyaamaha laga gaaro inta aan nabi ahayn abubakar u fadli badan aybka ma oga wax uu ugu jawaabo nabiga ma yao mana ahan dadka annagoo kaleo iska dhiiranayo maya gabadheena anaga beri waayo martaba warkaas lama dhiga maya wax aan anugu rasuulka ku ihahdo ma maxaa rasuulkiiyaanba ogayn soomaan arrintii abubakr saa uga hadli kara ma ah. wax aan anugu rasuulka ugu jawaabo garan maayo iska murugada iyo musiibada meeshan gaari waxay tihi markaa caaisha radi allaahu canhaa faqultu waxaan ku idhi liummii hooyadee ajiibii iiga jawaab canii xaggayga rasuulalahi rasuulkii alle sala allahu calayh wasalam fii maa warka qaala uu yidhi warka uu yidhi xaggayga ka jawaab oo bal adugu iga naa'ib noqo qaalad hooyana waxay tidhi wallaahi allaan ku dhaartay maa adri ma ogi maa aquulu wax aan ku idhaa lirasuulilahi sala allahu calayh wasalam waa kuwaasaa ambiyadii alleh awliyadii alleh saadaadka ugu sameeyey waa kuwaasa ilaahay keliya ha wax og qaalad caysha waxay tidhi wa ana anigu jaariyatun gabar yar ayaan ahay gabadhaasoo xadiiatu sinni deedu yar tahay laa aqra'u ma akri karo kaiiran in badanoo min alqur'aani quraanka ka mid waxay ka cudur daaranaysaa waxay go'aansatay inay mael iyo mahmaah u soo qaadato nabiyullaahi yacquub murugada iyo musiibadu markay ku timid wiilkiisa yuusuf baa markii ceelka lagu riday ayadoon uubata cunin markii la yidhi uubata cuntay nabiyullaahi yacquubay rabta inay marka maal u soo qaadaan waxay ka cudur daaraneen nabiyullaahi yacquub magciisa markaas inaysan xasuusan u fiirsada magacan inaysan xasuusan intaasay ka cudur daaraneen magaca nabi yacquub inaysan xasuusan waa intaas inta ay u leedahay gabar yarana qur-aanka aan wax badan ka oqoon huwa magaca nabiyullaahi yacquub inaysan sheegin intaas wey intaasay ka cudur daaranay waxay tidhi wa inii aniga jaariyatun gabadh ayaan ahay xadiisatu sini dadeedu laa aqra'u aan akrinayn kaiiran in badan oo min alqur'aani ka mid ah. faqultu waxaan idhi innii aniga wallaahi ilaahan ku dhaartay laqad calimtu waan ogahay annakum idinka samictum inaad maqasheen maa yataxadau bihi naasu waxa dadku ku sheekaysanayaan waxa dadku ku sheekaysanayaan aada maqasheen idinku waa nabiga sal اlahu alay slam abubakr iyo hooyadii wawaqara waana sugnaaday arrinkaasu fii anfusikum nafafyaalkiinu ku sugnaaday qalbigiinuu galay wasadaqtum bihi waad rumaysateen inay dhab tahay aad rumaysateen walaa wallaahi allan ku dhaartay in qultu haddaan idinku idhaahdo lakum idinka innii aniga berii'un beriyaan ah wallaahu allana yaclamu waa og yahay innii aniga berii'un beri inaan ahay haddaan idinku idhaahdo beriyaan ahay laa tusadiquunii bidaalika ii rumayn mayda ah. wallah in qultu haddaan idhaahdo lakum idinka idinku idhaa innii aniga berii'atun beriyaan ah wallaahu allana yaclamu waa og yahaye innii aniga la barii'atu inaan beri ahaye haddaan idinku idhaahdo beriyaan ahay laa tusadiquunii bidaalika arrinkaas ii rumayn maydaan oo warkii dadkuu sheegaya qalbiga idinka galay ii rumayn maydaan wallaahi in ictaraftu haddaan qirto lakum idinka biamrin arrin haddaan iniin qirto wallaahu allana yaclamu uu og yahay annii aniga bariiatu inaan beri arrinkaas ka ahay latusadiqunii waad ii rumaynaya ah. saan idhaahdo waa jirtaa arrintuna waxaa leediin alla ilaahe gabar fiicanata rumaad sheegtay ah, waa ii rumaynayda wallah ay tihi marka maa ajidu lii waraqun maa ajidu heli maa lii lishaani aniga arrinkayga iyo waraqun walishaanikum arrinkiinna maalan tusaale iyo mahmaah u helin maa ilaa abaa yuusuf nebi yuusuf aabbiis un maaha abaa yuusuf abaa yuusuf waa nabi yacquub nabi yacquub markaa magacaasaysan hayn markaasay tihi abaa yuusufa nebi yuusuf un aabbihiis unbaan tusaale u soo qaadan karaa xaaladdan id waqtina ugu tusaale ah qaala abaa yuusuf uu fasabrun jamiilun fasabrii aniga sabarkaygu sabrun jamiilun laba goor yimid markii koobaad nabiyullaahi yuusuf baa ka maqnaa markii dambena baryaamuna uga darsamay marka markaan hore waa nabi yuusuf labada goorna waa yimid fasabrii aniga sabarkaygu sabrun waa sabar jamiilun wanaagsan wallaahu allahna almustacaanu waa midka kaalmaha looga dalbo calaa maa tasifuuna waxaad tilmaamaydaan uu ku yidhi marka intaasaan leeyahay aniga sabar wanaagsanaan sabraa waxaas layga sheegayana ilaahay baan kaalmo uga dalbaya inuu iiga gargaaro intaas aan warkaygu ku kooban yahay uma taxawaltu waan wareegay calaa firaashi firaashkayga gobashaydiya inta ku seexdaan sii jeesta khalaas walxaal ayaan kala wareegay arju aan rajaynaa an yubarri'ani llaahu allah inuu iberi yeelo alle inuu iberi yeelo anuu rajaynayo walxaalan sii jeestay ana aniga arju aan rajaynaa an yubarri'ani allaahu allah inuu iberi yeelo laakiin waxay tiri weliga isma lahayn qur-aanaa kugu soo dega arrintaada waxaan islaa nabiga ru'yoona iyo meelahaasaa lagaa beri yeelaa laakiin ilaahay inuu igaarsiinayo in qur'aan laygu soo dejiyo heerkaas islama jooginayo heerkaas islama joogina walaakiin wallaahi allan ku dhaartay maa danantu ma malayn an yunzila ilaah inuu soo dejinayo fii sha'ni arrinkayga waxyan waxyi wala ana aniga axqaru wa iskala liitay fii nafsi nafsadayda min an yutakallama in looga hadlo bilqur'aani qur'aan fii amri arrinkayga qur'aan in looga hadlo walaakinii kuntu waxaan ahaa arju inaan rajaynaa an yaraa inuu arko rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam inuu arko fi nowmi hurdo dhexdeed ru'yaa ru'yo ru'yadaasoo tubarri'unii iberi yeelaysa fawallaah ilaahay baan ku dhaartay maa raama ma uusan faaruqin rasuulullah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam majlisow meeshii uu fadhiyey ma faaruqin walaa kharaja axadun qofna ma bixin qofkoo min ahli ahlilbeyti dadkii guriga joogay ka mid ah xataa unzila ilaa lagu soo dejiyey calayhi nabiga alwaxyu waxyigii fa akhadahu nabiga waxaa qabtay maa wixii kaana ahaa ya'khuduhu mid qabta oo min alburaxaa'i murugo ah iyo kurbo waxyigu nabiga markuu ku soo dega culays ah qaba jiray waxyigu aad u cuslaa markuu ku soo dega kurbo adag camalaa qabanaya oo min alburaxaa'i kurbo adag ah xataa intii ayaa kurbo adagu qabatay innahu nabiga layataxadaru uu ka soo daadanaa minhu nabiga midluljumaani jawharta luulka la yidhaahoo kale dhidid waaweyn weyn oo dhibcadhibcaa ah. aa ka a ood luul moodo dhidid waa weyn ayaa ka daadana ayaa ka daadanaa xataa intii inahu nabiga layataxadaru minhu uu ka soo daadanaa milu ljumaani jawharta luulka oo kale oo minalcaraqi dhidid ah fii yowmin shaatin maalin qabow badan maalin qabow badan haddii waxay ku soo dego culayska nabiga qabta dhidida ka daadana iska daa maalin kulub maalinta qabowga badan marka waxyuu ku soo dego culayska taabanaya inte kululaado asaga dhan aa dhidid ka daadana dhiid ka daadana wayigu waa culsy falamaa suriya markii laga fayday can rasuulilaahi rasuulkii alle sal اllahu calayh wasalam walxaal huwa rasuulkii yadxaq uu qoslayo fa kaana wuxuu ahaa awalu kelimatin kelimadii ugu horreyday oo takallama bihaa uu ku hadlay an qaala inuu yidhi lii anigana igu yidhi yaa caaishatu caaishooy ixmadillaaha allah ku ma dhihin aniga igu maha anaa ku bada fayde maya allaah ku mahad ilaahay baa kubadii kaa fayday aniga iga fayday muslimiintoo dhan ka fayday allaah ku mahdi saasuu ku yidhi faqad bara'aki illaahu alla waa ku beri yeelay saasuu yidhi alla waa ku beri yeelaye ku mahdi faqaal lii ummi hooyadeeya waxay gu tidhi quumii u istaag ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allah ta istaag rasuulka ilaahay balsalaam waa kaasoo kayra alla kuugu soo dhiibay faqultu waxaan idin tidhi laa u istaagi maaho wallaahi allaan ku dhaartay laa aquumu ilayhi inaanan nabiga u istaagay walaa axmadu inaanan mahdayn ila allah allah mahan u fiirsado allaah mahana wallaahnan qof kale mahday rasuulku waa doon ilaahay soo maa waana murugaysnaa isagaa murugaysnaa anugu waa murugaysnaa yaa kurbadii fayday allah u fiirsada ah, wallaahi inaanu istaagana wallaahana ku mahdinay ilaa allah maaha allah kurbadhi naga wada fayo ah, addoommo ilaahayna nagu ahay durubadi allah qaada waa nuucaas xaqiiqada kurbada ma faydi karo ilaa allah maaha adduunka kaama faydi karo aakhiro kaama faydi karo allah waxaan ahay sidaas weeye caqiidada saxiixa faqultu waxaan tihi laa wallah wallaahi allaan ku dhaartay laa aquumu ilayh inaan rasuulka xaggiisa u istaagay walaa axmadu inaanan ku mahday ila allah allah faanzala allahu tacaala ilaa wuxuu soo dejiyey ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum ina aladiina dadka jaa-uu la yimid bilifki been abuurka cusbatun waa jamaaco minkum idinka idinka mida jamaaco cabdullaahi ibn ubay musal uu hogaaminayo oo magaca muslimiinta guud ahaan ku jira laakiin kuwa abaabulay ay qalbiga gaalo ka yihiin oo cabdullaahi ka mid yihi ah, jamaacadaasaa been abuur kala timi ilaahay baa ku tilmaamay ifki been abuur saasuu alla ku tilmaamay saas daraaddeeda culummada muslimiintu ku ijmaaceen markaas kadib qofkii caaisha ku tilmaama wixii munaafiqiintu ku tilmaameen inuu yahay gaal culummaduna iskuma khilaafo sababtoo ah ilaahayyuu beeniyey qofkaas ilaa ilaahay baa been abuur ku tilmaama arinta daad tidhahdo arrintii waa jirtay waa qof yidhi ilaahay been u sheeg waa gaal qofkaas culammadana waa ku ijmaacay raafidadu lacanahumullah arrintaas xaqiiqay u dhacday leey been abuurna maahay saasay leey saasay leey raafidadu marka malcuuniin wey aayaadkaasaa soo degay aayadda suuratu nuur ee koob iyo tobnaad iyo wamaa bacda waxaa ka toban aayadood oo ka dambaydaa soo degtay Ah. toban aayadood oo aayaddaas ka bilowda ayaa soo degeen markii koobaad kadiba aayadaha kale dana gadaalka soo degeen laakiin markii hore toban aayadda koob iyo tobnaad ka bilaabata ilaa aayada labaatanaadaa soo degtay markii hore intaasaa soo degtay oo dhammaan ilaahay ku beri ayada ilaahayna ku canaananayo dadkii mu'miniinta ahaa ee iyagu munaafiqiin aan ahayn laakiin hadalkii wax ka wadwaday ah, dadkaas ad eegana ilahay u canaana ah waxaa ilaahay kaloo noo sheegay dadka jecel mu'miniinta in xumaanta u dhex zinada ceebaynta dhaleecaynta ilaahay weyna adduun iyo aakhira inuu cadaabay ah, in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi diin wal ah, adduun iyo aakhira cadaabay leeyihi dadka dicaayada iyo zinada iyo qurunka muslimiinta inay ku dhex jecel falamaa anzala allahu alle markuu soo dejiyey caza allaa qaaliba wajalla allaa wey haadaa qur'aankaas fii baraa'ati beri ahaanshadayda aan beri ka ahay xumaantaas markii alle ku soo dejiyey qaala abubakar sidiiq wuxuu yidhi radia allahu canhu wa kaana abubakar wuxuuna ahaa yunfiqu mid nafaqeeyo biila calaa misdax ibni uhaafa misdax ibni uhaafa oo liqaraabatihi qaraabada uu leeyahay minhu abubakr liqaraabatihi mistax inuu qaraabo leeyahay minhu abubakr abubakr qaraabo leeyahay xagga hooyada oo culammada gabor waxay yidhahdeen waa ibnu khaalati sidiiq oo waxaaba wada dhashay waa ilmahabreedoo abubakar hooyadiis iyo mistax hooyadiisaa wada dhasheen culammada gaborna qowlkaas way diidan waxay yidhahdeen maye mista hooyadiis iyo abubakr a ah ilma habreed ah, markaas waalid ah, u noqonaya oo abti u noqonaya abubakr mista marka wuu dhaartay abubakr wuxuu yidhi wallaahi allahan ku dhaartay laa unfiqu inaanan biilayn oo nafaqaynayn calaa misdaxi misdax shay an shay inaanan ku nafaqaynayn abadan weligay dambe bacda an qaala markuu wax ka sheegay ka gadaal licaaisha mar hadduu caaisha wax ka sheegay oo caaisha ka badbaadi weyday mar dambe nafaqayma mana biilayn awalna isagaa biili jiray faanzala allahu tacala ilah wuxuu soo dejiyey walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'ti ulilqurbaa wاlmasaakiina wاlmuhaajiriina fii sabiili اllah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ilaah wuxuu uhi yaysan dhaaran dadka dheeraadka u saaxiibkaa xoolaha dheeraadka alla siiyey minkum idinka xaalaydin ka mid yihiin iyo wasacati waasicahaanshaha dadka ilaahay dhaqaalaha u ballaariyey yaysan ku dhaaran inaysan wax siinayn dadka qaraabada u saaxiibka masaakiinta muhaajiriinta intaba wuu ahaa mista marka ilaah wuxuu yidhi walyacfu ha iska cafiyey walyasfacuu ha ka jeesteen qaladka ay sameeyeen yay u qaban ha ka jeesteen alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum idinka inta gaftaan oo ilaah in abuuray u gaftaan aad waxaad rabtaan in ilaahay idin dembi dhaafo haddii idinka laydin gafo waa inaad dhaaftaan mawaadnaan rabin ilaahay inuu idin dhaafo haddaad rabtaan idinkuna u dhaafa dadka idin gafa ilaa idinkuba khaaliq aydin abuurtaan inta u gaftaan aad jeceshiin ilaahay inuu idin dhaafo haddii marka addoon idinkoo ka addoonu idin gafo u dhaaf alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ilaa qowli afuuru raxiim laga gaaro faqaala abubakrin wuxuu yidhi balaa inaanan jeclayn warkeed badaa in ilaah ii dhaafo wallaahi allaan ku dhaartay innii aniga la uxibu waa jecelahay an yakfir allahu lii ilaahay inuu ii dhaafo farajaca waa u soo celiyey abubakar ilaa misdaxi aladii nafaqadii kaana abubakr uu ahaa yujri mid ku socodsiiya calayhi misda macnaha nafaqadii uu ku bixi jiray waa usoo celi waa u soo celi dad haddee xuduudda alle ag istaagoon xaggii xagga u dhaafinay saxaabadu ahaayeen wa kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam yas'alu mid weydiiya zaynaba binta jaxshin waa zawjadii nabiga sal اlahu alيه wasalam intaan ilaahay subxaanaه wa tacaala kurbadan faydin oo arinta caddayn xaaskiisii zaynaba binti jaxshi aan rasuulku weydii jiray sal اlahu alيه waslm can amrii cayشha waxay tihi arrintayduu weydii jiray faqaala nabigu wuxuu ku yidhi yaa zaynabu zaynabe maa calimti maxaad ogta maa ra'ayti maxaad arag intaad waxa weya caaisho arkayday maxaad arki jirtay maxaad ka og tahay wax ku shaki geliya weligaa maaragtay fiidi waa laba gabdhoodoo laysla qabo haddaysan ilaahay ka baqayn shaydaanku muxuu u meeri lahaa maantay fursadu ku soo martee daaqadda ka bix soo ma jeedin laakiin ayadaa daaqadda ka baxa qofku soo ma ah. ilaahay cabsidiisay ilaalin waxay ogaatay iyadoo keligeeda ilaahay la horgeynayo shaydaanka taladiisii ma qaadan sidaanay ku hadashay fiidi fa qaalat zaynab waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow axmii waa ilaalaa samci maqalkayga been sheegi maa waxaanan ka maqlin marka waa la sheeg sheegaya dhihima shaydaanku waxa weeyaan wuxuu iskaga dhigaa qof alle ka baqaayana iska dhig warkana sheega laleeyahy waxbaa laga sheeg sheegi jira weligeed anuguse ma og khalaas waaba halaagsamina dayntaas dhihina sooma dhagahaygan waa ilaalinaa waxaanan maqlin waa maqlay ma dhahayo dhagahan waa ilaashana ilaa aakhira waa la isweydiina ina samca wاlbasara wاlfu'aada kul ulaaika kaana can mas-uula wa basari aragaygana waa ilaashana waxaanan ku arag dhihi maayo waa ku arag wallaahi ilaahan ku dhaartay maa calimtu ma ku ogi calayhaa caaisho ilaa khayran wanaag maaha wax aan qayr ahayn kumana arag kumana maqan fiiri waa xaalad ugu adkeed oo haddii ay doonaydo inay fogaydo ay fogay kartay waa xaalad ugu adkeed laakiin ilaahay bay uga badan caaisha waxay tidhi wahiya zaynaba allatii waa gabadhii kaanad aheed tusaamini mid ila tartanta tusaamini waxa weeye tudaahini wa tufaakhirunii bijamaaliha tudaahini wa tufaakhirunii bijamaaliha waa gabadha igu shabahda oo igula faantanta quruxdeeda ay ahayd oo rasuulka aan ku tartanno sala allahu calay wasalam facasamaha allah ilaahay baa ku ilaaliyay bil waraci dhowrsanaa waxaa la rabaa qofka inuu isqaar dhowro oo ogaado ilaahay inuu la xisaabtamayo weliba dadka shaydaanku uu ka faa'iidaysto dadka nuucaasa wax ka dhexeeyaan markaad ka hadlaydo dadka nuucaasa si aadan dadka kale iskaga ilaalin la iskaga ilaalin maxaa yeelay shaydaanku dadkaas waa dadku isku fasahaadiyo waa dadku isku fasahaadiyo weligaa markaad ka hadlaydo waxaa looga hadlaa si aadan qof banu aadam iskaga ilaalin shaydaanka si uusan kaaga guulaysan qof kastana qofka xoogaa aad dareemayo in waxayna ka dhaxeeyaan markaad ka hadlaydo waa marka kugu qatarsan markaasaana la isilaaliyaa hale qofkaad jeceshay munta adaanbu ku xadgudbay ah, qofaad jeceshahay ee shaydaanku sida badan qof wax idinka dhaxeeyaan uu isku kindiri rabo waa qofkaas qofkuu rabo inaad kugu rido inaad xamato wax ka sheegto ka been sheegto qofka markaa bas badanaaba ama colaad idinka dhaxaydo ama se si kale wax idinkaga dhexeeyaan qofkaasaa sida ugu khatarsan la iskaga ilaaliya markaad ka hadlayo rawa الbukhaariyu can cabdilaah cabdillaahi bn mascuud radia allahu canhu wuxuu ka wariyey qaala cabdullahi bn mascuud inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi salى اllahu calayh wasalam man xalafa qofkii ku dhaarta calaa yamiinin dhaar walxaal huwa qofku fiihaa dhaarta faajirun been mid ku sheegaya uu yahay man xalafa qofkii ku dhaarta calaa yamiinin dhaar walxaalna ku dhaarta huwa qofku faajirun mid ku been sheegaya uu yahay fiiha dhaarta liyaqtadica inuu goosto daraaddeedna ugu dhaarta bihaa dhaarta uu ku goosto maalan ri'in qof hantidiis muslimin oo muslim ah qof muslima maalkiis inuu ku qaatuu raba macnaha qof qofuu leeyahay waxba un kulahay markaasaa la ku dhaara inaad ku leedahay wuxuu ugu dhaarana inuu xoolahaas qaato ama qofaa asagaa wax ku sheegtay qofkii markhaati waa waaye markaasaa le inuusan kugu lahayn ka qaaro qofkuna xoolaha waa ku leeyahy markaasuu kitaabku maraa qofku inuusan xoolaha ku lahayn qofka ku dhaarta dhaar uu been ku sheegayo asagoo xoola inuu ku goosta raba maala mri'in muslimin qof muslima maalkiisa xaafid ibnu xajar iyo culummadu waxay baraarujiyeen arrintaas waa sida qaalibka ee gaalka dimiga ah iyo gaalka mucaahadka ah xoolahooda haddaad inta ku dhaarato been ku qaadato waa sidoo kale waa naar ayaduna gaalka oo dimiga ah iyo gaalka mucaahadka ah oo xooladu xaaraanta yihiin in la qaato ayagana haddaad dhaar beena ku qaadato waa la mid waa la mid sidaanoo kale wey ee muslimka waxaa loo magacaabaa asagu waa sida qaalibka hadde dadka xukunku dhex maro ee maxkamadaha isla taga waa muslimiinta waa sida qaalibka qofka dhaarto dhaar ku dhaarto isagoo been ku sheegayo si uu ugu goosto maal qof muslim ah laqyallaahi ilaahay buu la kulmaa walxaal huwa ilaah khadbaanu mid u caraysan uu yahay calayhi qofkaas ilaah u caraysan uu la kulmaa ilaah u caraysan qofkii la kulmaana ciqaab iyo cadaab ilaahayuu la kulmaa waa halaagsamaya oo u dhammaatay qofkaas rawa الbukhaariي can abi hurayraa radي الlahu canhu can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm qaala nabigu wuxuu yidhi laa tusadiquu ha u rumaynina ahla kitaab ahlu kitaabka ha u rumaynina walaa tukadibuum hana ku beeninina waquuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waa rumaynay bilaahi allah wamaa shayna waa rumaynay unsila la soo dejiyey ilaynaa xaggeenna qisaska oo israa'iiliyaadkaa ah. wixii ay reer banu israa'iil laga soo raro saddexa loo qaybiya qayb qur'aankaa beenina kaas waa waajib in la beeniya oo qofkii aan beenin qur ma rumayn qaybna qur rumayna kaas waa waajib in la rumeeyo qur'aankii ma rumayn haddaadan rumayn qur'aanka inuu rumeeyoya loo rumayna qaybta saddexaad waa qaybaan qur'aanku rumayn beenin oo usan kaba hadlin qaybtaas weeye qaybta xadiidkaanu ka hadla oo ah reer banu israail qisaskooda marka la sheego saasaa dhacday sidaasaa jirtay sidaasaa jiri jirtay ha rumayn sababto waxaa dhici karta inaysan diintoodii ka mid ahayne waxyaale ayagu ay ku dareen ay oo aad been rumaydo hana beenin maxayna waxaa dhici karta beenlow run kama caagana middaan inay diintii alla soo dejeen oo towraad ku tiimi marka aduu war kama haynine waxaa tira anigu diintii alla soo dejiye waa rumaysan taasna hana rumayn hana beenin marka saddexa loo qaybiya wixii qur-aanku rumeeyo waa waajib in la rumeeyo iyo sunnada nabiga sala allahu alay sl wixii qur-aanka iyo sunnadu nabigu beeniyaanu caddaynaysan jirinna waa waajib in la beeniyo qaybta aan qur-aankii sunnadu ka hadlin mawqifkaasaad ka istaagaya waxaa leedahay anuu warkaas sheegayda war kama hayo ilaahay wuxuu soo dejiyo diinana waa rumaysan halkaasaad uga gaabsana ilaahay diintuu soo dejiyey anu waa rumaysan ama annaga hadal ku soo dejiye ama nabigusa lagu dejiyo kulli waa rumaysan saasaad leedahay rawa الbukhaariyu can umi kulhuum binti cuqba radia allahu canhaa annahaa umu kulhuum samicad way maqashay rasuulalahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayه wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laysa اlkadaab been badane ma ahan alladii qofka yuslixu heshiisiinaha baynannaasi dadka dhexdooda oo fayanmi siyaadina khayran khayr ow yaquulu ama dhahaa khayran khayr qofka dadka heshiisiina laba qofuu heshiisiina ama laba qoys ama laba qabiil markuu qofkan ka soo tagto qofkan isagoo qayli ayaad arag dhaananayo hadhow qolada kale waa u tagta ma banaanhetana waa qayliya ma isku sii diray lama ogola waa xaaraan qacan runtu markaas xaaraan qacan ay kaa tahay inaad tidhahdo waa dhaaranayeen yaysan idin layn xaraanu waa fasaad waajib waxa ah inaad u been markaas uga sheegto ama aad waxa weeyaan sidaas kale u islaxda laakiin inaad u sheegto haddaad qalad ku soo aragtay iyo colaad inaad qolada kale u sheegtaa waa xaram xar waa isku dirid ma banaana waxaa kuu bannaan sidaada kale u islaaxi waxaa kaloo kuu bannaan inaad been ku dartaba waa kuu bannaan oo maxaad leedaha dadkaas walaalihiina eh dad walaal ka dhaqay eh oo walaal kalgacadtooya ka muuqato ayba ahaayeen idinkaa shaydaan idin saarayn ilaahay ka baqa shaydaanku idinku idin wataa dadkaas anaa soo arkay dad walaaltooyo iyo gacaltooyo iyo jacayl qaba oo wixiiba ka shanlaayay ahaayeen jooga yaan shaydaanku idinku idinku cayaaray kuwa kale waad u tagtaan intaad dheh waxaa leedahay war dadkan u tegay warma mahaydaan idinkaa shaydaanku meesha idinku haysta khalaas waxaa raba in laisku heliyo oo laysku sidko qofkaas nabi wuxuu ihi beenaale ma macnaha beenta uu sheegay dembi looga qori ma way been waa sheeg laakiin dembi looga qori ma ah, dembi looga qori ma laysa alkadaabu been badane ma aha oo dembiga loo qori ma wey been waa sheega laakiin looga qori maa dembi alladii qofka yuslixu heshiisiine bayna naasi dadka dhexdooda oo fa yanmi siyaadina khayra hadal khayru ku dana wixii uu soo arkay waxbuu ku dana khayr shar lama ogola inaad ku daro aw yaquulu khayran khayru ley muslim saxiix muslimka wuxuu siyaadiyey ibnu shahaab inuu yidhi walam asmac yuraaqisu fii shayin mima yaquulu nnaas ilaa fii alaaa waxay tidhi umu kulhuum weligay ma aanan arag nabiga sala allahu calayh wasalam beenta dadku sheegaa isagoo rugsaynaa ilaa saddex maahan weligay saddexaan ka ah nabigoo rugsaynaa been oo alxarbi dagaal gaalo kuu timaado oo ay ku yidhaahdaan muslimkii halkuu ku jiraa ma banaana inaad tuso muslimiin waa xaaraan qacan ah. wakadaalika iska daa gaal kaliya qof daalim ah oo qof muslima raadina oo gardarra ku raadina xaq kama hayso dulmiyuu ku raadina gurigaaga hadduu ku jiro ma ku jiro hadduu ihaa waajib waxaa inaad tira kuma jiro ood been sheego culammada muslimiintuna waa ku ijmaaceen xaafid ibnu kaiir xaashiyadana an kuu yaallaa xaafid ibnu kaiir sidaasuu leey waajibay kuuta qof daalim ah oo qof inuu dilo raadsanayo raba qofkiina agtaadu ku dhuumanaa qofkii maku jiraa meeshaan kuma jiro aad leedahay waa been waa waajib gaaladee ku yidha muslimka helkuu ku jira aan layne u sheegi maydid inaad been u sheegto weyn lumida taas waa mid nabigaa ruxsiiyo sal ا labo wlslaaxi waa midda hadda ka soo hadlaynay bayn الnaas dadka la heshiisiina waa midka labaad saddex waxadiiثi rajuli imra'atahu waxadiiثi اlmar'ati zawjaha ninka hadalkiisa oo xaaskiisa u sheegaya iyo haweenayda zawjkeeda hadalka ay u sheegaya ayagana been waa ku dari karaa laakiin aad u dhegaysta ha beena wax lagu dhaqaa wuxuu maahane wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar waitafaquu calaa ana almuraada bilkadibi fii xaqi اlmar'ati warajuli inamaa huwa fii maa laa yusqidu xaqan calayhi ow calayha ow akhada maa laysa lahu ow lahaa firi culummada muslimiintu waxay ku ijmaaceen xadiidkaas beenta uu sheegayo ninku xaaskiisa kula hadli karo amase haweenaydu ninkeedu kula hadlayda laba kuma jirto xaq uu qofka kale leeyahay inaad been ku seejido ah. beenaad u sheegaydaa waxaadna seejinaydaa xaq lagugu lahaa ma banaana ijmaacna wey xadiiskuna kama hadlaa beenaad sheegaydaa xaq aadan lahayn inaad qaadatana waa rabtaa ayaduna ma banaana waa ijmaac marka labadaasuu kuma jirto ninku xaaskiisa been uma sheegi karo asagoo raba gabadhan xaq ay ku lahayd inuu seejiyo maya been uma sheegi karo asagoo doonaya xaq uusan lahayn inuu ka qaato labadaas waa xaaraan gabadhu ninka been uma sheegi karto xaq uu ku lahaa inay seejido daraaddeed ama ay qaadato xaq aysan lahayn taas maya keliya un waxaa laga hadlaa waa arrin marmar dhacaydo maanta waxa weeyaan gabadhi waa kulushahay si u caraysan tahay xoogaa saskaa lagu demin ama ninkiia si u kululcaal saska iyo kulaylkaa lagu demin maya ee xuquuqda kuma tacalluqda xuquuqda waa in qof walba iska ilaaliyo masaladaasuna waa sida marka in aad la yskaga ilaaliyo waa oo aan lagu qaldamin been waxbaa lagu dhaqa aan la dhihin xaaladun khatara ah, mar looga gudbaa wey meeshu arrinta xaalad khatar ah oo me buundo looga gudbaa yar waa ee run in wax lagu dhaqdaa la raba rawa الbukhaariي can اlbarا bni caasimi radi allahu canهuma qaala baraa wuxuu yidhi saalaxa nebiyu nebiga la heshiiyey salى اllahu calayه wasalam almushrikiina yowma اlxudaybiya sulxu اlxudaybiya sanadii lixaad ayay ahayd bisha shawaalna waa ahayd sanadii lixaad bisha shawaal ayuu nabigu cumro soo aaday ayadoo kun iyo afar boqoloo saxaabahun la socoto marka waa u diideen quraysh aakirkii heshiisaa la kala saxiixday marka saalaxa nebigu nebigu waa kula heshiiyey sala allahu calayh wasalam almushrikiina yowma alxudaybiya maalintii xudaybiya calaa alaaati ashyaa saddex shay calaa anna man ataahu qofkii nabiga u yimaada min almushrikiina xaaluu ka mid yahay raddahu nebigu inuu u soo ilayhi mushrikiinu haddii qof mushrikiinta ka soo tago oo nabiga u tago yidhi waa soo islaama way kanaan nabigu inta xirxidho inuu gaalada u dhiibay waa la kala saxiixay qodobkaas waman ataahum qofkii gaalada u taga mushrikiinta min almuslimiin xaalu ka mid ah, waa hidoobay markaasuu gaaladii aaday waman ataahum qofkii gaalada u taga min almuslimiina xaal uu ka mid yahay muslimiinta lam yaruduuhu soo celimayaan qofkii gaalada u taga oo muslimiinta ka tagoo ridooba ee gaalada u taga gaaladu soo celi maayaan xaala murtad xaal ugu soo celaa xuquuqiimaa u leeyahy cadfala xukunkiisa ma la soo celinayo ha haysteen taasna waa la saxiixay waxaa kaloo la saxiixday wa calaa an yadkulahaa inuu soo galo nabigu haa magaalada maka magaalada maka min qaabilin sanada soo socota inuu soo cumraysto oo u sanada soo socota ma ka soo galo sanadaan ma gelaydi ka laabaa l laakiin sanada soo socotaan kuu ogolna soo galo oo wa yuqiima uu ku nagaado bihaa mako alaaata ayaamin saddex maalin ta cumraysto saddex maalin uu joogo ka tago kadib walaa yadkulahaa magaaladanu uusan la soo gelin ilaa bijunubaani silaaxi hub galalkiisa ku jira maahane hubka ayagoo gasha ka maqan yala lama soo geli karo seefta waranka wax walba inuu gashiisa ku jiro julubaanku waa khiraab oo maqaar waa kolay amase weel ka samaysan maqaar oo hubka lagu rito waa walaa yadkulahaa inuusan la soo gelin magaalada mako ilaa bijulubaani silaaxi hubka weelashiisa maani hub oo weelashiisii ku jira asayfi seef walqawsi qaanso wanaxwihima wixii la mid ah oo weelashoodu ku jiro jireebkaas ama koraygaas lagu sido fa jaaca waxaa yimid ayagoo heshiiskii markaa markaas la qoraa oo weli la dhammayn a waxaa yimid abujandal abujandal yaa dhalay suhayl ibnu canab ninka gaalada oo dhan matalaayo heshiiska dhinacooda ka qoraayo gaalada oo dhan ninka matala waa suhayl ibnu canab isagaa dhalay abujandalka waa wiilu dhalay inta islaamay uu xarga ku xirxiray markaasaa wiilkii oo waxa weya bootimaynayo sulsulayaa yimid isagoo rati la damraynsiis u sulsulaa uu yimid nabigu wuxuu idhi ken weli heshiiskii ma dhammaan hadda lama saxiixinin ken ka leexay suhayl ibn camar wuxuu idhi ken haddaadan ii celin wax heshiisa kula geli maahu ku yidhi nabigu sala allahu alay slam kanaa laga bilaabaa kuwa la celinayo haddaadan kan celino wax heshiisaba kula saxiixa maa kanaad ka bilaaba celi hadda waa naga heshinay nabig o eli oo eli isagoo cabaadayo le war war muslimiinow yaan gaalo la war gaal war diinku iga fidmayna waa imtixaan ah. ilaahaa farid kuu furay nabigu ilaahana farid u furay waxba kama bi ilaahaa farid u furay haddii xuduud alla la ilaaliya alla farid fura markii ugu dambayna gaalada iyaga ogolaadeen ah wii kii islaam ama muslimiinta aadi karaa mid alla midkii islaama meel hawdu iska gala markaasuu safarkooda waddada u fadhiista markaasuu na ka dhiga ilaa mid aadi kara lama arko muslimiinta markii dambe nabiga laadanaya nagala hadal waddada ha noo fureen ha aada muslimiinta ma rabneen mar daba inayaa naloo soo celo balaayadooda waxaan kugu diinahayno nacfi male marka qofku hadduu alla ka boqof alla faraj furay arrintaas markii saxiixa la galay murugada muslimiinta qabatay ma malaykata cumar ibnu khadaab nabigu inta u yimid sala allahu calay wasalam uu yidhi alasna cala alxaq rasuulka allahuma nagaan xaq ku sugnayn markaasuu nabigu yidhi haa markaasuu alaysu calaa baatil oo iyagunaysan baatil ku sugnayn markaasaa nabigu yidhi haa markaasuu calaama nucdii diinana addanii maxaan diinkayaga arrinta hooseyda ugu qaada markaasaa nabigu yidhi ana rasuulullah laa acsi rasuulkii allaan ahay mana caasinaya anugu waxa aan samaynaa ma ahan cisyaan ilaahay weyne amarkiisan ku samayna ilaahayna ihooji maayo idayic maayo waa tegey abubakar u tegey cumar markaasuu alasna cala alxaq war muwaanan xaq ku sugnayn abubakar markaasuu ihi nacam markaasuu hi alaysu calaa baatil ayagu maysan baatil ku sugnayn markaasuu ihi nacam markaasuu ihi calaama nucdi diinana daliil maxaan diintayada arrinta hooseyda ugu qaadayna markaasuu ihi huwa rasuulullah laa yacsi nabigu waa rasuulka alle hadda ma usan maqlin nabiga kama usan maqlin abubakar kelmadda nabi ku hadluna ku hadla rasuulka alle weeye ilaahayna ma caasina ayuu ku yidhi ah, abubakar mar kasta isagaa ugu cilmi badna saxaabada ah, isagaa ugu cilmi badna ah, marka ilaahi weyna markii la laaftay oo arrintaas la saxiixay waa markuu ilaah soo dejiyey innaa fataxna laka fatxan mubiin fatxi weyn aan idiin furno ilaahi fadxiga la sheega waa heshiiska fadxiga la sheega waa heshiiska guul aan weligeed muslimiintu gaarinay noqon wax alla wixii layska soo horjeedi jiray laba sano gudahooda lagu soo afjaray quraysh iyo wixii o dhan fursadaan la helay diintii lagu faafiyo gaaladii kale layska edbiyey yahuuddii iyo balaayadii meelaha ku dhakaneed aa ah, horta la bisliyey oo laga sifeeyey qurayshina ilaahii weyna ayaa soo deji toban sano heshiisku ahaya sanadii laba sano markay joogo heshiis ayay ka baxeen sanadii sideedaadaan maka la galay ayadoo laba kun iyo an afar boqol ah markaas nabigu ciidanku wad markuu heshiiska gadaayo kun iyo afar boqol ah soo ma jeedin muxuuna ku galay sanadii tobnaadna tobanku ka war halkee ka yimi dacwadiiyaa furantay ilaa waa la sdhex mari karaa awal waa la kala xirnaa yaa diin sheegi laakiin haddeer albaabadiyaa isku furmay markaasaa qof walba diinka loo sheegaayo diinkuna qoraxda waa ka cadi waa wax dadka lagu qancin karo khalaas laba sano gudahood ayuu toban kuna ciidan sa wata aad khalaas lana fato marka mar haddii alla la adeeco guul adduuniya mid aakhira lagu gaara waa la hubaa waa la hubaa waxay marka kala saxiixdeen walaa yadkulahaa inuusan la soo gelin mako ilaa bijulubaani silaaxi hubka galalkiisa maahane asayfi seef walqawsi qaanso wanaxwimaa wixii la mida waxaa yimid abujandal yaxjuru xaal uu sulsulayo fii quyuudihi xargihiisa uu ku sulsulayo sida ratigii oo dabranaa uu sulsulayo faraddahu nebigu waa celiyey ilayhim gaaladii u celiyey marka ilaahay la adeeco waa guul addunya mid aakhira laga gaara rawa albukhaariyu can sacd bn abi waqaas radia allahu canhu qaal jaaa nebiyu nebigu waa yimi sala allahu calayh wasalam yacuudunii xaalu isoo booqana wal xaal ana aniga bimaka makaan ku suganahay waa xajatulwadaac sanadii tobnaad oo hijriyada oo xajatulwadaac sanadaas weeye oo xajkii nabigu xajiye dadka sagootiyey taasay aheyd markaasuu xanuunsaday sacd ibn abi waqaas markuu ku xanuunsaday wa huwa nabiguna yakrahu wuxuu nibcaa an yamuuta sacad inuu ku dhinto bilardi dhulkii allatii dhulkii haajara minhaa uu ka hijrooday magaalada mako saxaabadii ilaahay dartiis uga hijroodeen dib dambe inay u degaan waa loo diiday mamnuucay ka ahayd ilaahay dartiisa ugama tegina ku laabaninayo hadday xajka u yimaadaan saddex maalin ay joogayn waa ka tegey markay xajka dhammaystaan saddex maalin bis waa ka baxay waa loo diiday inay nagaadaan maxaa ilaahay dartiis waxaad uga tagtay laguma laabto marka markuu ku jiraday xataa nabigu wuxuu ka murgay meeshuu ilaahay dartiis uga tegey inuu meeshii ku dhinto taasaa nabigu ka murugsanay markaasu u yimid isagoo xanuunsan qaala nabigu wuxuu yidhi yarxamullaah ilaah u naxariisto ibna cafraa waa sacad ibnu cafraa waa nin muhaajiriinta ka mid ahaa oo maka ku dhintay ninkaasaa nabigu aad uga naxsan yahi markaasaa nabigu yidhi yarxamullah allah u naxariisto ibna cafraa waa sacad ibnu cafraa waa rajulu min almuhaajiriin oo ku dhintay maka xajatulwadaac qultu waxaan idiu yidhi sacd ibnu abi waqaas yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo uusii ma dardaarmi karaa bimaali maalkayga kullii dhammaantiis maalkaygoo dhan ma dardaarmi karan oo haddaan dhinto hebel intaasu leeya hebel intaasu dhammaan maalka qaala nabi wuxuui laa ma dardaarmi marka qofku maalkiisoo dhan ma dardaarmi karo dardaaran uma bannaana maalkoo dhan laakiin asagu intuu nooliyo caafimaad qabuusan jiranayn maalkiisoo dhan waa bixi karaa hadduu sabri karo wax biil ku leh oo dayac maayaana aysan jirin ah. labadaas shardi haddii la helo maalko dhan waa sadaqaysa maalkoo dhan laakiin labadaas shardi waa in la hela isagu inuu sabri karo usan argagaxayn dad biil ku laho dayac maayaan waa inaysan may jiraan waa inuu maalka qayb hayso qultu waxaan idhi yidhi fa shatru ey fa yajuusu shatru kala bar ma bannaan yahay bar hal kala inta maalkaygoo dhan kala baro bar ma dardaarmi karaa haddaan dhinto barkaas waa sadaqo ma dhihi karaa qaala nabi wuxu uhi laa marka barna ma bannaana maalkaagoo la kala baray bar kana dardaarmi karto kana dardaarmi karto qultu waxaan idhi auluثu ulu ma bannaan yahay qaala nabi wuxuu uhi fauluثu mashruucun wey uluka waa sharci wauluثu kaiir uluku waana badany marka waxa ugu badan oo qofku maalkiisa ka dardaarmi karaa hantidiisoo dhan marka laysku daro la qaybiyo saddex marka loo dhigo meel intaasa u bannaan taasuna waxay tahay sunnada nabiga oo qaydayda qur'aanka qur'aanku dardaaranka ma qaydo waa muطlaq min bacdi wasiyatin yuusii bihaa aw daynin uley dardaaran ka gadaal min bacdi wasiyati yuusi bihaa dardaaran ka gadaal uu qur-aanku yidhahdaa uu qofku dardaarmo dardaarankaas marka qur-aanku meel kuma oo waxa lagu ogol yahay waa maalkaaga saddex marka loo qaybiyo meel intaasaa lagu ogol yahay inaad ka dardaaranto nabigu wuxuu waa uluثu uluثku kaiiru waana baday taasuna waa masalo kale mar hadday joogaan dad dhaxalkaaga leh oo ku dhaxlaya waxaa fiican waxa aad ka dardaarmaydo ulus inaad ka yaraydo cabdulahi bn cabaas saasuu dhihi jire wuxuu dhihi jiray ulusku waa kafiir maadaama nabigu yidhi qofka dardaarma mar hadday u joogaan dad dhaxlaa waa inuu uluska ka yareeyo maxayna nabigaa yidhi ulu waa badanya waa kuu bannaan yahi laakiin waxaa fiican inaad ka yaraydo weliba haddii maalkuusan badnayn dadka ku dhaxlaana ay badan yihiin oo ay ka soo baxayda meesha ayaga inay baahdaan ayaga inaad ilaalido waa muhiim waa muhiim nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam innaka adiga anta daca inaad ka tagto warasataka dadka dhaxalkaaga leh aqniyaa xaalay yihiin kuwa dadka ka deeqtoon aa khayrun ka khayr badan min an tadacahu inaad ka tagto caalatan cayr xaalay yihiin yatakafafuuna annaasa dadka xaalay u hoorsanayaan fii aydiin agoontii hebel waxa loo aruuriyo agoontii hebel waxa loo aruuriyo ayadana ay gacmaha ay horsanayaan waxaa ka feecan ayagoo wax ku filan haysa inaad ka tagto saasuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam marka taas waxay tusaydaa dadka dhaxalkaagale inaad tixgelido oo aad xoolaha markaad qaybaydo aad ayagii wax fiican uga tagto oo ay ku deeqtoonaa karaanoo dadka banu aadamka ay uga deeqtoon yihiin saasaa fiican nabigu wuxuu yidhi sala allahu wa innaka adiga mahmaa anfaqta wax alla waxaad bixidoo min nafaqatin nafaqa ah fa innahaa sadaqatu waa sadaqo intaad nooshahayna waxaad la baxda waa ku sadaqo xataa luqmatu xataa luqmata labada waa bannaanya xataa luqmata luqmada allatii luqmada tarfacuhaa aad u kor yeelaydo ilaa fi mra'atika haweenaydaada afkeeda taas xataa waa sadaqo bal sadaqada midda ugu fadliga badan wey qofku sadaqadu la baxo labaa ugu fadli badan shilin jihaad fii sabiilah lagu baxsho iyo shilinka xaaskiisa uu siiyo caruurtaad dhashayna iyadaa ka xaqi xagga bil caruurta aad dhashay iyo xaaskaaga xaaska xaq badan saas darteed haddaysi ku wada filnayn ayadaa la siina ayadaa horayda inta biilka kugula ayadaa u horayda waxaad wax sidan ayadaa u badan niyeyso le adugu haddaadaa niyeyso waxba maliid soo mar nabigu wuxuu yidhi wacasallah allah wuxuu mudan yahay an yarfacaka inuu ku kor yeelo sacadow ilaahay inuu cumrigaaga dheereeyo oo sumcad iyo magac kuu yeelo ilaahay inuu ku kor yeelo macnaa inuu cimrigaaga dheereeyo wayarfaca jaahka sumcadaadana kor u qaado wey wacasallahu allah wuxuu mudan yahay an yarfacaka inuu kor kuu qaado ayaa ilaahay mudan yahay oo fa yantafica bika naasu oo dad kugu nacfiyaan waa muslimiinta muslimiinta waa ku nacfiyeen markaas uu jiranaa kadib konton sano uu noolaa wax ku dhow konton sano wax ku dhow markaas kadib noolaa asagaa furtay madaa'inu kisra magaaladii weyne asagaa gacantiisa ku furtay ciidanku hogaaminayay sacad ibn abi waqaasaa furteen magaalada kuufa ood naqashaano ciraaqna asagaa dhisay asagaa dhisay marka ilaahi weyne muslimku ku anfacay muslimka ilaahay ku anfactay fayantafica bika naasun dad inay kugu nacfiyaanaa dhici karta wa yudara bika aakharuuna dad kalena lagugu dhibo waa gaalada ah, gaalwa ku dhibtoo ilaa waa kaas magaalooyinkoodii dhan waa furtay qolo kalena ilaahay kugu dhibo kugu sallido saasaa dhici karta walam yakun uma sugnayn lahu sacd ibn abi waqaas yowmaydin maalinkaas ilabnatun hal gabar maaha ilmo kale uma joogin hal gabar marka xataa ilmuhu maalka inaan saddex meelood meel ka badan la bixin karin hal gabanaa markaas joogtay markii dambu dhimanaayana toban gabdhood xataa waa joogeen wiilalna waa joogeen wiilalna waa joogeen wallahu subxaana wa aclam sala allahu waslama baaraka calaa nabiyina mxamed